alxamdu lilah wالsalaaةu wasalaamu عalى rasuuli اllahi wعalى alihi waasxaabihi ajmaciin waxaynu <clears throat> ku dhex jirnay hijrada iyo axkaamteeda masalada ku saabsan alhijra min beled اlkufr ilى beled اlislaam musanifku raximah اllahu tacaala muxuu ugu daray kitaabkan ka hadlaya usuusha saddexda aye tafadal qum baaraka allahu fik صح لأنها من أبرز مظاهر البراءة من الشرك وأن لها علاقة cilaaqa bisiirat الnabiy alayh الsalatu wasalaam jazaka اllah khayr miyaynu akrinay aayadda daliilka daliilkan ka bilaabayna soo ma qaala raximah اllahu tacaala wاdaliilu waxaa u daliila inay waajibtay in laga hijroodo beled lkufriga oo loo hijroodo ilaa beled اlislaami wاtawxiid qowluhu tacaala wey qowlka ilaahay uhi ina aladiina kuwa tatawafa tawafa tatawafaahum lmalaaئika malaaئigtu ay ruuxda ka qabanayso nafta ay ka qabanayso ay taqbidu arwaaxa cidda ruuxda ka qabanaysa ee halkan lagu jamciyey malaaigtana waa malakulmowt wa acwaanuhu waa malakulmowdka iyo malaaigta kale ee caawisa daalimii anfusihim xaalo ay yihiin markaa nafta laga qabanayo kuwa naftooda dulmiyey oo ku dulmiyey bitarki lhijrati waalmaqaami fii daari shirk hijradii ku waajibtay inay ka tegeen oo ay ku nagaadeen daaru shirkiga qaaluu waxay yidhaahdeen malaaigtu fima kuntum ay fi maada fii maada kuntum maxaad ku sugnaydeen istifhaamtu waa istifhaam inkaariya weey tawbiiq iyo canaan looga jeedo yaa kuntum fii asxaabi الnabiyi am fi lmushrikiin asxaabta nebigaad la joogteen iyo dadka ahlu tawxiidka mise mushrikiinta waxay ku cudur daarteen awood daro inaanay awood u lahayn gaalada inay iska celiyaan qaaluu waxay dhaheen kunaa nahay waxaanu ahayn mustadcafiin kuwa loo awood sheegtay oo la daciifsaday fi lardi dhulka dhexdiisa ee caajiziina baanu ahay yastadcifuna ahlu shirki fi ardi maka fi lardidaa hasha ku jirta waa cahdiya waa ardu maka dhulka maka kuwa lagu daciifsaday oo lagaga awood batay baanu ahay qaaluu waxay idhahdeen malaa'igtii waxay ku dhaahdeen iyaga iyagoo canaananaya alam takun miyaanay ahayn ardullaahi arlada ilaahay waasicatan mid ballaadhan fatuhaajiruu aada hijrootaan markaa fiihaa ay ilayha istifhaamtana alam takun waa istifhaam taqriiri ah istifhaam wax lagu sugayo wey istifhaam wax lagu diidayo maha macnuu waxa wey taqarara cinda kuli axad ana ard allahi waasica qof kastaaba wuxuu garanayaa oo agtiisa sugnaatay dhulka ilaahay in waasici falima lam tuhaajiru ilaa makaani min ardi illahi lwaasica waad ogtiin dhulka ilaahay inuu ballaarhan yahay meel dhulkaa ilaahaye ballaarhan ka mida maxaad ugu hijiroo weydeen oo aada ilaahay subxaana watacaala xoriyad ugu caabudaan intaa dabadeed ilahay wuxuuhi isagoo ka hadlaya kuwa hijiradii waajibkaahayd ka tegay cudurdaarna aan lahayn fa ulaaika kuwaasi ma'waahum hoygoodu jahanam wey wasaa way xumaatay jahanami masiiran meel loo noqdo yacnii hoygooda u hoyanayaan horta waa jahanama wabi'sa almasiiru ilaa jahanam ila lmustadcafiina buuhi ilaahay deetana wuxuu ka soo reebay kuwii aan hijroon laakiin cudurdaarka lahaa ila almustadcafiin kuwii la daciifsaday ee loo awood sheegtay mooyaane min alrijaali xaale ay ka mid yihiin raggiiy wanisaai dumarkiiy walwildaani caruurta laa yastatiicuun kuwaasoon awoodahayn xiilatan xeelad ay ku hijroodaan walaa yahtaduuna sabiilan waddo ay markaa hijrada u maraan meesha loo hijroonayo ay u maraana aan garanayn ulaaika kuwaasi casa allahu ilaahay wuxuu mudan yahay an yacfuwa canhum inuu cafiyo kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday cafuwan afuuraa buu ahaaday mid cafis badan oo asturid badan marka yatajaawazu yatajaawazu allahu canhum wayasturhum licudrih ilaahay subxaana wa tacaala kuwa uu dhaafayaa waanu asturayaa cudurdaarkooda awey aayaddan waxa ay ka hadlaysaa qof kasta oo mushrikiin dhex degan oo awoodo inuu hijroodo isla markaa diintiina diintiisana aan makansan karin oo aan muujisan karin waxay tilmaamaysaa inuu yahay daalim linafsi mid naftiisa dulmiyey oo murtakib xaraama bilijmac oo arrin xaaraana sameeyey si la isku waafaqsanya binas ilaaya ibnu kaiir baa raxima llahu tacaala sidaa yihi alaayat lkariimatu caamat fi kuli man aqaama bayna dahraanay lmushrikiin wahuwa qaadiru cala lhijra walaysa mutamakina min iqaamat اdiin fahuwa daalimu linafsihi murtakibu xaraama bilijmac wbinasi hadi laaya xayثu yaqulu tacala in aladina twafahum lmalaaikaةu ظalimi anfusihim ay bitarki اlhijra ilى akhiriha aayaddani waxay daliil u tahay ana alhijrata min akbar اlwaajibaat hijradu waajibaadka u waaweyn inay ka mid tahay wa ana tarkaha min almuxaramaat bal min alkabaa'ir hijradu xaaladda ay waajibka tahay horeyn usoo maray in laga tagaa inay tahay xaaraan bal kabaa'irta iyo dembiyada waaweyn inay ka mid tahay inay kabiiro u daliila ilaahay subxaana wa tacaala jahanamo ayuu ugu goodiyey ulaaika mawaahum jahannam aayaddu laba weji bay naga tusinaysaa hijrada waajibnimadeeda wejiga koowaad wuxuu yahay ana allaha subxaana wa tacaala wasafa man taraka alhijrata alwaajibata bidulmi nafs hijrada waajibkaa qofka ka tegay ilaahay wuxuu ku sifeeyey inuu naftiisa dulmiyey aalimii anfusihim ee bitarki lhijra haddii faacilka markaa aalim u wasl faacili bاظulmi daliil calى anahu taariku liwaajib aw murtakib lmuxaram qofka wax sameeyey in dulmi lagu sifeeyo fi sharc waxay daliil u tahay inuu waajib ka tegay ama inuu sameeyey xaaraan inuu sameeyey wejiga labaad ana allaha tawacada calى tarki اlhijrati bاlcadaab hijrada oo laga tago cidda ka tagta ilaahay cadaab buu ugu goodiyey ilah wuxu uhi faulaaئika mawaahum jahannam mawaahum jahannamu saat masira wma tawacad allahu calى tarki bاlcadaab fahuwa waajib ficilka qofka ka taga ilaahay cadaab ugu goodiya ficilkaasi waa waajib haddaanu waajib ahayn ka tegistiisa cadaab lagama ratibeen oo cadaab lagama dhaliyeen weji saddexaadna aayadda waa laga daliishan karaa wejigaas oo ah inuu ilaahay tilmaamay inuu cafiyey kuwa cudurdaar awgii u hijroon waayey ilahay uu ihi faulaaئika casa allahu an yacfuwa canه kana allahu cafuwa gafuura fahada daliil calى ana man taraka alhijraة اlwaajibaةa bgayri cudri laysa bimacduur hijrada waajibkaa qofka cudurdaar la-aan ka tagaa in aanu macduur ahayn oo cafiska ilaahay aanu helahayn ayay taasi daliil u tahay wa qowluhu tacaala ba u daliila ilaahay uu yihi yaa cibaadiya aladiina aamanuu addoomahayga muuminiintaayow ina ardii dhulkaygu waasicatun waa mid ballaarhan fa iyaaya anigoo qura facbuduuni caabuda oo cibaadada igu gaar yeelo i waxida marka ilaahay halkan addoomihiisa wuxuu ugu dhawaaqay bismi liimaan taasina waxay tusinaysaa anna tarka alhijrati laysa kufran sida albagawi raxima llahu tacaala musanifku u nisbeeyey hijrada oo laga tagaa inaanay kufriya gaalnimo ahayn ay tahay macsiya wa kabiira min alkabaa'ir dembi dembiyada waaweyn ka mida in ardi waasica ilaahay wa tacaala markuu leeyahay sacat risqi iyo sacat lxuriya labadaba way shamlisanaysa oo risqiga ilaahay meel walba uu yaalla haddaad isleedahay meeshan daarul kufriga ah haddaad ka tagta risqi baad waayi risqiga ilaahay dhulkao dhan buu yaallaa ilaahay wa tacaala meel walba waa ku ballaadhiya iyo sacat lxuriya oo ah yaani dhulka ilahay haddaad meel cidhiidhi ku gasho waxaad helaysaa meel aada xoriyad ku hesho caطaa wuxuu uhi idaa umirtum bilmacaasi fahrubuu faina ardii waasica macnaha aayaddu waxa weeye waa macsiya haddii laydin amro meeshaa macsiyada laydinku amrayo ama lagu samaynayo ka carara oo dhulka dhulkayga waasica taga aayaddani xaggey naga tusinaysaa hijradu inay waajibtay waxay naga tusinaysaa ana dikra allahi sacat alard sheegista ilahay uu sheegay ballaanida dhulkiisa wa tacqiibahu dalika biاlamri bاlcibaada yatadamanu alamra bاlhijra ilahay wuxuu sheegay dhulkiisu inuu waasiciyo soo maha ina ardii waasica wuxuu ku tacqiibiyo ku cirbiyo arrintaa uu daba dhigay tacqiibahu dalika biاlamri bاlcibaada dhulkaygu waa waasic ee anoo qura ee caabuda yatadaman alamra bاlhijra ilaa maxay ta faa'iida ku jirta dhulka waasicnimadiisa in la sheego dhulkaygu waa ballaadhan yahaye aniguni caabud baa macnuu koobsanaya waa maxay dalaala tadamunuu ku tusinaya dee in hijiro lagu amrayo dhulku waa ballaadhan yahay haddii meelidaaru kufri ay tahay oo diintaada sidaad doonto aanad ugu camal fali karin oonad ilaahay ku waxili karin oad ku adeeci karin ka tag meeshaasoo ka hijiroota marka waxau nihi ana dikra اllahi sacat alard tacqiibahu dalika biاlamri bاlcibaada yatadamanu alamra bاlhijra min alardi alati laa yatamakanu fiha min cibaadaة اllah ilى ardi اllahi اlwaasica alati yaqdiru fiha calى cibaadaة اllahi bxoriya macnu waa sidaas qala qala اbagawiyu raximah اllahu tacala bagawi wuxuu yihi buri bagawi oo alimaam alxaafid alfaqih abu maxamed alxusein ibnu mascuud alfara albagawi caalim buu ahaa ibnu kathiir markuu u tarjameeyey wuxu uhi baraca fi lculuum kaana callaamata zamanihi buu ahaa caalimkii waktigiisa wa kaana dayinan warican zaahida caabida saalixan nin ahludiina xalaal miirada oo zuhdi badan oo cibaado badan oo saalixa buu haa kutubtiisa waxaa ka mid ah macaalim tanziil kitaab la idhaha oo tafsiirah tafsiir ah. lbagawi ayuu ku magac dheeriy magaciisa rasmigiina waa macaalim tanziil waana tafaasiirta sunigaa buu kamid yahay calaa caqidati salaf ku socda tafsiirkiisaas waxaa kaloo uu leeyahy kitabka la haha sharxu sunna waxaanu ka mid yahay fuqahada shaaficiyada shan boqol iyo lix iyo toban taariikhda hijrigu markay ahayd ayuu geeriyooday wuxuu yihi bu uhi bakawi sababu nuzuuli hadihi alaaya aayaddan soo degisteeda waxaa u sababahay waa fi lmuslimiina ay nazalat waxay kusoo degtay fi lmuslimiin aladiina kuwaasoo bimakata maka ku sugnaa walam yuhaajiruu aan hijroon naadaahum اllahu ilahay wuxuu ugu dhawaaqay bismi اliimaan buu ugu dhawaaqay oo yaa cibaadiya aladiina aamanuu buuhi ilahay subxana wa tacaala hadalkan musanifku u nisbeeyey bagawi laysa kalaamahu bixuruufihi hadalkii bagawi alfaadiisii iyo xuruuftiisiila maaha inamaa lakhasahu lmusanifu mima xakaahu lbagawiyu can jamacat min aslaf بتفsيr الآية وsبب نزuلha wuxuu muصنifku soo koobay oo alfaad isagu uu leeyahay uu ku cabiray wuxuu bagawi ka sheegay slفka min الصaxaabaةi والtaaبiعiin tafsiirkan aayaddan tafsiirkeeda iyo sababu nuzuulkeeda ku saabsan haddaad macaalim tanziilka u noqoto cinda tafsiir ilaayana taasaad arkeysa hadalku saabaqa uu yihi sababu nuzuuli hadi aaya fi muslimiin ladiina bimaka ma jiro markuu aayadda fasirayo wuxuu keenayaa waxay yidhaahdeen ciddii kusoo degtay aqwaashoodin buu soo naqilaya marka taasuu musanifku uu soo khulaaseeyey raximah llahu tacaala aayaddu aan kuma soo degto muslimiintii maka joogay waa caam aayaddu sida ibnu kathiir raximah llahu tacaala uu yidhi hada amru min allahi licibaadihi اlmuminiina bاlhijra min albeled aladi la yaqdiruuna fihi calى iqaamaة اddiin ilى ardi illahi اlwaasca xayثu yumkinu iqaamaة اddiin ban yuwaxidu اllah wayacbuduu kama amarw walihada qala ya cibaadiya aladina aamanuu ina ardii waasica faiyaaya facbuduun marka waa caam aayaddu arrintan uu yihi naadaahum اllahu bismi اliimaanna saynu sheegnay waa runtii oo dee aayadday ku jirtay ee cibaadiya aladiina aamanuu oo iyagoo hijradii aan samayn oo hijraduna ay waajib ku tahay haddaanay waajib ku ahay lama amreyne ayaa haddana ilaahay magacii iimaanka uu ugu yeedhay wa hada daliilu calaa annahum lam yakfuruu bitarki lhijrati alwaajiba taasina waxay daliil u tahay hijiradii ku waajibtay ay ka tegeen haba ku dambaabaane inaanay inaanay ku gaaloobin wdaliilu buu i waxa u daliila cala hijrati calaa wujuubi lhijra hijrada waajibnimadeeda min asunati xaalo daliilkaasi axaadiida nebiga uu ka mid yahay qowluhu sala allahu alayh wasalam baa u daliila uu hi nebigu laa tanqaicu lhijratu hijradu go-i mayso ama yaanay go-in oo wuxuu noqon karaa khabar waxaa kaloo uu noqon karaa bisiiqati اlkhabr maynu sheegi doonaa laa tanqaطicu اlhijratu hijradu go-i mayso ama hijradu yaanay go-in xataa tanqaطica tawbatu ilaa ay towbadu go-do walaa tanqaطicu tawbatu towbaduna go-i mayso xataa taطلca shamsu ilaa qoraxdu ay ka soo baxdo min magribiha halka ay ka dhacdo xadiidkan imaamu axmed iyo abu dawuud iyo nasaa-i baa wariyay nasaa-i fi lkubra buu ku wariyey min xadiidi mucaawiya ibn abi sufyaan walahu shawaahidu صaxaxahu biha sheikh اlalbaniyu fi lirwa waxaanuu leeyahay axaadiid kale oo u markhaati kacayso xoojinaysa sheikh اlalbani xadiidka uu ku quweeyuu ku saxiixiyey kitaabkiisa irwa اlkhaliil inqiطaacu tawba maxaa looga jeedaa marka uu leeyahay rasuulku walaa xataa tanqaطica tawba inqiطaacu tawba waxa loga jeeda cadamu qabuuliha maa macneedu cid toobad keenaysaan jirahayn macnuu saa maaha qaar toobad keenaya way jiraan laakiin waan laga aqbalahay marka xataa tanqaطica atawba ee xataa laa tuqbal atawba macnaheedu waa saas wey oo goormaan tawbada la aqbalahayn idaa طalacat shamsu min magribiha mare qoraxdu ka soo baxdo halkaa ay ka dhacdo waayo waa calaamad weyn oo tusinaysa ana alqiyaamata qad qarubat jiddan qiyaami inuu aada u soo dhowaaday xadiidka abi hureyre bukhaari muslim weriyen rasuulku wuxu laa taquumu saacatu xataa taطlaca shamsu min maghribiha qiyaamu dhici maayo ilaa qoraxdu ay ka soo baxdo halkaa ay ka dhacdo faidaa ra'aaha annaasu aamana man calayha waa taas n towbadi ma jiraysa maaha macnaa xadiidku towbadi way jiraysa oo dadku markay arkaan qoraxdii oo ka baxday halkaa ay ka dhacdo wax allaale waxa dad adduunyada dusheeda jooga ee marka hore kufaar ahaa iimaan bay la imanayaan fadaaka xiina laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qabl oo waktiga ilaahay uu sheegay nafna iimaan ay waktigaa la timi oo hore aanay ugu sifaysnayni inaanu anfacahayn waayo xadiidka waxaa ku jirta intaynaan gaadhin laa tanqaicu lhijratu oo inuu nebigu ku waramayo uu leeyahay hijradu way soconaysaa ilaa uu qiyaamo aada u soo dhowaado iyo inuu leeyahay ha goynina hijrada ha joojinina ilaa dee la gaadho waktigaas labada macnaba xadiidku u ixtimaalaa xadiidka waxaa ku jirta tacliiqu inqiaaci alhijrati biinqiaaci tawba hijrada joogsadkeeda iyo qofka inaan laga aqbalin waxaa lagu xidhay in towbadu ay goodo oo la gaadho waktigan qofka towbada laga aqbalay towbaduna go-i mayso bimacnaa qofkii towbad kale ilahay waa ka aqbalaya ilaa ay qoraxdu ka soo baxayso min maghribiha oo la gaadhayo waktigaa qofna aanu camal anfac ahayn aanu hore u samayn marka xadiidku wuxuu tusinaya ana alhijrata waajibatu maa daamat itawbatu maqbuula hijiradu inay waajib tahay inta addoonka towbad laga aqbalayo wtawbatu maqbuulatu xataa taluca ashamsu min magribiha towbadana waa la aqbalaya ilaa qoraxdu ay ka baxdo halkaa ay ka dhacdo waxaad isweydiin kartaa su-aal isoo ka nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam laa hijrata bad bacda alfatxi walakin jihaadu waniya hijra ma jirto furashada maka maka kadib lakin jihaad iyo niyaa jirta waida stunfirtum fanfiruu laa hijrata laadu weliba waa naafiya liljins bacda fatxi maka inaanay hijra jirin soo kaa sheegay nebigu alayh isalatu wasalaam culimada qaarkood baa xadiidka u daliishaday hijrada in la nasakhay ma bacda fatxi maka lakin jamaahiir اlculamaa waxay ku tegeen min ashaaficiyati wagayrihim sida alimaam الnawowi uu ku sheegay fi sharxi صaxiixi muslim dahab ilى ana alhijraةa min dar اlxarbi ilى dar اlislaami baqiyaة ilى ywm اlqiyama ilaa uu qiyaamo u soo dhowaanayo waqtigan towbada la aqbalayn la gaadho inay hijradu baaqi tahay sidaasay ku tageen xadiidkanna laba macno midkood bay ku awgeen in la dhaahdo nafyu lhijrati fiihi laysa nafyan licumuumi lhijra hijrada la diidaya hijro oo dhan maaha alhijratu lmanfiyatu fi lxadiid wa alhijratu min maka walaa hijrata min maka macno waa saas hijiro make laga hijroonayaa ma jiro bacda alfatx oo mar dambe maki noqon mayso daara kufrin weligeedba waxay ahaanaysaa daara islaam liannaha saarat daara islaam falaa tusawaru minha alhijra mar hadday daaru islam noqoto dima daaru islam baa laga hijrooda ka labaadna waa in la idhaahdo waana ka uu annawowi raxima llahu rajaxay in la idhaahdo macnahu ana alhijrata alfaadila almuhima almaluuba alati yamtaazu biha ahluha imtiyaazan daahira inqaطcat bifatxi maka oo laa hijrata faadila ma ma jirto hijradii fadliga badnayd ee qofka hijrooda uu dadka kale ka soocmayay oo aadka uga fadli badnaanayay bacda alfatxi bacda fatxi maka oo macnuhu uu noqdo markaa tafdiilu lhijrati qabla fatxi maka calى اlhijrati bacda fatxi maka in hijradii dhacday fatxu maka horteed laga fadilayo hijradii dhacday bacda fatxi maka waay axaadiid kale oo xadiidka la macnaa baa jirta oo hijrada ka hadlaysa waxaa ka mid a xadiidka tirmidi abu dawud iyo wariye nebigu wuxuu ihi ana beriu min kuli muslimi yuqiimu bayna adhuri اlmushrikiin dareeruu iga yahay iyo beri qof kastaoo muslimo mushrikiinta dhex degan waana kii hijira ay ku waajibtay weeye dee jamcan bayna nusuus ee hijroo waayo wa hada daliil calaa ana tarka alhijrat alwaajiba min alkabaa'ir mar hadduu nebigu ka beri noqday qofkii hijrada waajibkaa ka tegey saxaaba waxay idhahdeen walima oo waayo rasuulka ilaahay qaala laa taraa aanaaraahuma muslim iyo gaal dabkoodu isuma baxo waxaa la mida ah xadiidka axmed wariyey min xadiidi cabdillaahi bni sacdi ana nabiya qaal laa tanqaicu lhijratu maa daama alcaduw yuqaatal inaa hijrada la naskhiin buu u daliilay inta cadow lala dagaalamayo bimacnaa jihaad uu jiro ilay daaru kufrina way jiraysaa markaas hijradu ah, go mayso way jirtaa falama istaqara markuu ku nagaaday nebigu calayh الsalaatu wasalaam bilmadinati madiina umira waxaa la amray bibaqiyati sharaa'ic اlislaam axkaamtii islaamka ee kale wadalika milu zakaati weeye tusaalu ka bixi sida zakadii iyo wasowmi iyo wاlxaj iyo wاljihaad iyo wاladaan iyo wاlamr bmacruuf wanaagoo la isfariyo wanahy can lmunkar xumaantoo la iska reebo iyo wغayri dalika kuwa sheegay kuwa aan ahayn min sharaa'ic اislaam axkaamtii islaamka ka mida ah. macnuu waxa weeye nebigu alayه salaatu wasalaam markuu madiine u hijrooday ee madiine uu sal dhigtay ee uu ku nagaaday ee madiine tawxiid dacwaddu ay ku faaftay oo ay reer madiina islaamka diin ka dhigteen nebigana alayه الsalatu wasalaam atbaacdiisii ay bateen oo dee islaamku uu quweystay uu xoogeystay oo salaadiina ay oogeen salaada intaanu soo hijiroon nebigu ayaa la waajibiyey soo ma intaanu nebigu soo hijiroon axkaamta islaamka waaweyn waxaa waajib ahaa uun tawxiidka iyo iyo salaada intaa dabadeed baa la amray bibaqiyat sharaa'ic islaam ee axkaam lislaam axkaamta islaamka ay tahay addoomuhu inay ilaahay ku caabudaan wuxuu markaa inoo tilmaamay ana caamata sharaa'ic اlislaam lam tushrac ila fi lmadiina axkaamta islaamka badankeeda madiine ayuun baa lagu sharciyeeyey taana macnaheed waxa weeye alamru biاlaxkaami washaraa'ic jaءa bacda binaaءi الtawxiidi wاlcaqiida dadka waxaa arrimo lagu waajibiyey oo kuwo kale laga xaaraantimeeyey badanaaba badanaaba maxaanu leeyahay waa jireen waxyaabaha qaarkoodoo aan tawxiidka iyo salaada ahayn oo nebigu alayh salatu salaam maka markuu joogay dadka uu fari jiray oo markii hiraqla uu waraystay eh, abu sufyaan muxuu idin amraa dee waxyaaba u sheegay bisilati eh, wa wuxuuna amraa bisilati wasadaqati wاlcafaaf daruu maa yacbudu aabaaukum aabayasho waxay ka tagana unagu idhahdo lakin sida qaalibkaa baynu ka hadlayna waa axkaamta la jideeyey markii caqiidada la dhisay ee tarasakad ama tarasakha tawxiidu fi lquluub tawxiidku dadka quluubtooda uu galay taasina waxay ka mid tahay adilada u waaweyn ee tusinaysa tawxiidku inuu yahay waxa ilaahay uu waajibiyey fii hada diin waxa u weyn musanifku markuu ka soo warramay tawxiidka in badan wuxuu faqradan inoogu sheegay halkan in nebigu alayh salatu slam markuuma ka tegey sharaa'ic alislaam iyo axkaamu lmilla lagu soo dejiyey si uu u caddeeyo inay waajib tahay aljamcu bayna aliimaani walcamal iimaanka halkan aynu uga jeedno ictiqaadu lqalbigi iyo camalka in la jamciyo inay waajibtay weliba alcamal bijamiic اddiin diinta o dhan in lagu camal falo waana sida ilaahay u amray muminiinta marku uhi ya ayuha aladiina aamanuu dkuluu fi silmi kaafa walaa tatabicuu khuطuwaati الshayطan inahu lakum caduw mubiin fi silmi ay fi lislaam wey calى alqowl الraajix min aqwaali ahli tafsir fi اlaaya waayo fi silmi yani heshiis gala laguma fasiri karo waayo liأna alaayaةa mukhaaطab biha اlmuؤminuun aayadda cidda lagula hadlay waa dad waxa weeyaan muuminiina markaa dee yay la gelayaan ma muuminiin bay silmiga la gelayaan iyo heshiiska waay musanifka raxima llahu tacala hadalkiisa waxaa daahirka ana zakata lam tufrad ila fi lmadiina waa kaa yihi mithlu zakaati in sekada la faral yeelay bacda alhijra ayaa hadalkiisa ka muuqata aayadaha qaarkood oo maki ahna yani qabla alhijra soo degay waa lagu sheegay zakada aayadahaas waxaa ka mida qowl اllahi tacala اladina fi amwaalihim xaqu macluum liلsaa'il wاlmaxruum fi suurati اlmacaarij fi suurati اlmuؤminuun wاladina hum lizakati faaciluun waa aayaat wakadalika qowlahi tacala waatu xaqahu yowma xasaani waa aayaat makiya maca hada zakada lagu xusay aayaad madaniyana waa lagu sheegay ahlucilmigu markaa waa iskhilaafeen goormaa sekada la waajibiyay oo qabla alhijra mise bacda alhijra ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen zakada waxaa la waajibiyey bacda alhijra waana siday u badan yihin sekadan la leeyay waladiina hum lizakaati faaciluunna waxay yidhaahdeen si loo jamciyo aayadaha kuwa makigaa iyo kuwa madanigaa ee ka hadlaya zakada si caama baa sakada loo waajibiyey yaani qolooyin kale fi fii maka lamaba waajibin taskiyat nufuus wa tahiiruhaa baa looga jeedaa bay yidhahdeen ahlucilmiga qaarkoodna waxay ku jamciyeen inay yidhaahdeen waxaa la waajibiyey sekada asalkeeda fii maka tafaasiisha axkaamteeda markaa maka kusoo degtay sida nisaabyada iyo waxyaabaha shuruudaha dheeraadka soomka isaga sanadkii labaad ee hijiriyada la waajibiyey xajka bacd alhijra ayaa la waajibiyey itifaaqan lakiin culimadu waxay isku khilaafeen fi taxdiid sana alati furida fiiha alxaj sanadkeebaa xajka la faral yeelay sanadka lixaad waa la yihi iyo sanado ka horeeyaba sanadka sagaalaadna waa la yihi waxaana raajixa sanadkaas sagaalaad in la waajibiyey waayo aayaddan xajka ka hadlaysa walilahi calى الnaasi xiju lbeyt man istaطaaca ilayhi sabiila ee fii suurati al cimraan ku jirta suuraddani ku jirta waa mutaakhiraة nuzuul waa mar dambe ayaa sadru suurati alcimraan usoo degay marka oo ah caam ulwufuud sanadkaasina sanadkii sagaalaad ayo jihaadka waxaa la faral yeelay bacda alhijra waayo hijrada horteed muslimiinta jihaadka looma idmin iyagoo maka jooga lagumana faral yeelin leanna umay lahayn awood sharciga oo ay ku jihaadaan markay madiine u hijroodeen ee dowlad a u dhisantay ee awoodeysteen ayaa jihaadka la amray waqaatiluu fi sabiili اllahi aladiina yuqaatiluunakum isaga laftu maraaxil buu maray maruu dafcuun ahaa iyo mar dalabka laftiisa loo ogolaaday ama la amray aadaanka isna waxaa la sharciyeeyey fi الsanaة اlأulى min alhijra calى اlqowl الraajix sanadka labaadee hijiradana waa la yihi haddaba waxaa jirta axaadiid tilmaamaysa in aadaanka la sharciyeeyey fii maka qabla alhijra axaadiidaasina may ansixin ibnu xajar wuxu uhi wakhtuliya fi الsana alatii furida fiiha faraajixu ana dalika kana fi الsanaة اlأulى deetana wuxuu sheegay in axaadiidi kusoo aroortay calى ana aladana shurica bimaka qabla اlhijra xadiidaasina inay daciif tahay buu tilmaamay wuxu uhi walxaqu anahu laa yasixu shayu min hadi اlxadiid wax xadiid oo ku ansaxay in aadaan la jideeyey nebigoo weli maka jooga ma jirta buui alamr macruuf nahy can lmunkar almacruuf waa ismu jaamicu likuli ma curifa anahu min طaacati اllah macruufku waa magac guud oo hoos imanaya wax kastoo la garanayo inuu طaacada ilahay ka mid yihi anahu min طaacati اllahi wالtaqarub ilayhi wاlixsaan ilى khalqi munkarkuna waa didkiisa kasoo horjeeda shaygu markaa inuu yahay macruuf iyo inuu munkar yahay kitaabka iyo sunnaha loola noqonaya wuu garan karaa caqligaagu waxaas inuu xun yahay inuu wanaagsan yihi laakiin inuu xaaraan yahay iyo inuu xalaal yahay caqliga oo qura laguma sugi karo laabudda min الsharc musanifku raximah اllahu tacaala wuxuu si gaara ugu sheegay alamr macruf nahy can lmunkar waayo wuxuu ka mid yahi waxyaabaha diintu ay ku taagantah wanaagga la ysfaro oo xumaanta la yska reebo oo dacwadda iyo khayrka laga shaqeeyo waana wadiifat اlambiya wاlmursaliin wa simat min simaat اliimaan wa shaqadii ambiyadii iyo mursaliintu ay hayeen waana calaamad calaamadaha iimaanka ka mida iyo xuquuqda ay muslimiintu isku leeyihiin adiladiisuna waa macruuf akhada calaa haada buuri nebigu wuxuu ku qaatay arrinkaa cashara siniin calaa haada ismu ishaare wuxuu noqonayaa yani calaa bayaan wa tacliimi sharaa'ic alislaami wa axkaamihi fi lmadiina rasuulku caddayntu caddaynaya beristu dadka barayay axkaamta islaamka iyo sharaa'icdiisa madiine isagoo jooga toban sanadood buu waday wa bacdaha towxiidkiina ma joojina halkii buu kasii waday ilaa aakhiri اlayaam min wa bacdaha buu yihi tobankaas sanadood ee kasoo bilaabmay nebigu markuu madiine yimi ay bacda cashara siniina min maqdamihi اlmadiina toban sanadood kasoo bilaabmaya markuu madiine yimi twufiya waa la oofsaday salawaat اllahi wasalaamu calayh ilaahay subxaana watacaala ha ku saliyo salaam dushiisa ha yeele nebi maxamed caleyh isalaatu wasalaam uu geeriyooday geerida rasuulkuna waxay ahayd musiibo weyn oo ku dhacday dadka muslimiinta ilaa saxaabadu yidhaahdeen waxaan noqonay sidii ari roob hayo magaaladii madiinina way nagu madoobaatay oo culayska geerida nebigu ay saxaabada ku keentay waxyaabaha tusinaya waxaa ka mid ah in cumar uu ihi nebigu ma dhiman waa waray munaafiqiintu faafiyeen qofka sheegana waan dilaya abubakr radi allahu canhu aayaddii u akriyey inaka mayitun wa inahum mayituun nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu geeriyooday maalin isniina oo bisha rabiicu lawal ay ah labiyo toban ahayd sanadkii koob iyo tobnaad ee hijrada markuu ilaahay subxaana wa tacaala diinta ku dhammaystiray sidii ilaahay uu farayna dadka diinta u gaadhsiiyey khilaaf kuma jira suu sheegay ibnu kathiir raximah ullah inuu nebigu isniin dhig dhintay laakiin labiyo tobankii rabiiculawal inay ahayd waa sida mashhuurka ah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam limaada maat manaa sababtu u dhintay maxay ahayd maata الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam shahiida suu yihi aلzuhri raximah اllahu tacaala rasuulku isagoo shahiida ayuu dhintay oo naala shahaadata kamaa naala risaala shahiidnimo wuu helay rasuulku sida rasuulnimo uu xagga ilaahay uga helay bukhaari wuxuu wariyey can caaisha inay tihi kana rasuulu اllahi salى اllahu alay wasalam yaquul fii maradihi aladi maata fiihi caaishatu ma azaalu ajidu alama الطacaam aladi akaltu bkhaybar maalmihii rasuulku uu xanuunsanayey ee waayo xanuunkii u geeriyooday wuxuu rasuulku lahabay tihi caaisha caaishaay kamaan suulin inaan dareemo xanuunka ka dhashay cuntadii aan ku cunay khaybar waa hilibkii gabadha yuhuudiyadaahi ay rasuulka u sumaysay wa haada awaanu wajadtu inqiaaca abharii min dalika sum waktiganna waa waktigii bimacnaa aan u geeriyo la aan u dhiman lahaa suntaa awgeed iyo sababteed markaa suntaasuu nebi maxamed alayh isalaatu salaam u dhintay yahuud baa nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam dishay oo sumaysay waxaa la mida ah imaamu axmed wuxuu ku wariyey musnadkiisana can cabdillaahi bn mascuud inuu yihi la an axlifa tiscan ana rasuula اllahi qutila qatla axabu ilaya min an axlifa waaxidat anahu sala اllah alay slam lam yuqtal inaan sagaal jeer ku dhaarto in rasuulka ilaahay la dilay ayaan ka jecela inaan hal mar ku dhaarto inaan rasuulka la dilin wadalika biana allaha jacalahu nabiya waitakadahu shahiida ilahay baa nebi ka dhigay shahiidna ka dhigtay mid daraaddi u shahiiday acmash wuxuu yihi ruwaadda ka mida fadakartu dalika liibraahim yacni nakaci warkaa ibnu mascuud waxaan u sheegay ibraahim ibnu yaziid nakaci oo ah ardaygii ibnu mascuudna taabiciya qaala kanuu yarawna ana اlyahuuda samwhu samuuhu salى اllahu alيه wasalam wa abaa bakr radi allahu canhu waxay u arki jireen oo ay qabeen inay yuhuudi sumeeyeen inay yuhuudi sumeeyeen rasuulka iyo abubakr rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam inuu dhimanayo ilaahay baa bilwaxyi ugu sheegay qur-aankana way kusoo noqnoqotay insha allahu tacaala waxaynu arrintaana aynu wax ka tilmaami doonaa marka aynu daliilka marayno daliilku sheeku sheegi doono wa diinuhu buuhi rasuulka diintiisu baaqi waa mid jiraysa oo diinta nebiga loo idaafeeya min baabi tabliiq gaadhsiiyey maadaama u ahaa ilahayna waa loo idaafeeyaa tanziilan wa tashriican maadaama ilahay uu soo dejiyu sharciyey dadkana waa loo idaafeeyaa lakum diinukum yani camala waictiqaada oo iyagaa laga rabaa inay diintan rumeeyaan ay ku camal falaan marka wuxuu ishaaraya musanifku markuu le wadiinuhu baaqin ilaa ana baqaء الdiin laysa murtabita bxayaati wuxuu isku xigsiiyey geeridii rasuulka iyo diintu inay jirayso wuxuu markaa tilmaamayaa diinta jiritaankeedu inaanu ku xidhnayn nolosha rasuulka alayh الsalaatu wasalaam waayo risaalaة الnabiyi waa arisaalaة اlkhatima waa risaaladii u dambeysay waa rasuulkii u dambeeyey ilaahay soo diro waa kitaabkii u dambeeyey ilahay soo dejiye mar hadday saa tahay dee waxaa waajiba inay dadka dhexdooda baaqi ku ahaato haddii kale dadku maxay ku kala garanayaan xaq iyo baail siday ilaahay u gaadhayaan wa baqaau diini yastalzim baqaa ahlihi alxaamiliina walxaafidiina lahu diintu inay baaqi ahaato waxaa ka dhalanaya kelideed meel iskama ooleyseen dadka markaa xifdisan ee xambaarsan ee ku camal falaya ilaalinayaana inay joogaan waqad habata baqaء الdiini bالsharci wاlwaaqic diinta islaamku inay baaqi ahaanayso ilaa qiyaami saaca sharciga iyo waaqaca labadu wayna tuseen faqad dala sharcu calaa xifdi masder الdiin diintan maxaa masder u ah yeesha ay kasoo baxday kasoo maxay alquraan waالsuna labadaa ilahay baa inoo sheegay inuu ilaalinayo ina naxnu nazlna dikra wa ina lahu laxaafiduun haddaad tira nazlna waa qur-aanka sunadii may ku jirtaa ha ilaahay baa sheegay sunaduna inay munazaltay waanzla allahu calayka alkitaaba walxikma ilahay wuxuu kugu soo dejiyey kitaabka qur-aanka iyo alxikma waa suna wacallamaka maa lam takun taclam kana fadl llahi calayka cadiima waxaa kaloo oo sharcigu inoo sheegay ahlu hada diin inay baaqi ahaanayaan iyagoo weliba diinta difaacaya ilaa ywm اlqiyaama wa xadiiu baqaءi طaa'ifati اlmansuura firqة الnaajiya ayaa u daliila minha xadiiثu jaabir bn samura fi muslim lan yabraxa hada الdiinu qaa'ima diintani kama suuleysa inay noqoto mid taagan wayuqaatilu calayha cisaabatun lilmuslimiin iyadoo ay difaacayaan koox muslimiinta kamid xata taquuma asaaca fii xadiidi mucaawiya laa yazaalu min ummati ummatun qaa'imat biamri illaah ummadayda laga ummatulijaaba weeye yanaa kama suulayo kama suuleyso ummadayda yanaa in kamidi jamaaco kamidi inay amarka ilaahay ku taagnaadaan laa yadurhum man khadalahum walaa man khaalafahum xataa yaatiyahum amr اllahi wahum calى dalik waxaa kaloo sharcigu inoo sheegay nebi maxamed inu khatam اlanbiya wاrusul ma kana muxamadu aba axadi min rijaalikum lakin rasuul اllahi wakhatama الnabiy mar haddaan rasuul ka dambayna dadkuna aanay diin ka maarmi karin oo noloshoodu diin la-aan ma hagaagayso diintu inay baaqi ahaato ayaa taana ka dhalanaysa waaqicuna saasuu ina tusiy waxaa haddaad waaqica u fiirista taariikhda aada akhrido kan aada joogtana aada eegto waxaa kuu muuqanaysa adow oo dhan min alkufaar oo noocyadooda kala duwan waalmunaafiqiin inay isugu tegeen oo xoogooda iyo xeeladooda ay isugu geeyeen la dagaalanka diin ulislaam kula dagaalamaan afkaartooda amwaashooda silaaxooda raggooda iclaankooda wax allaaliya waxa ula hadhiir ma jirto maca hada laa yazaalu اdiinu qaa'ima qawiya mansuura wamaxfuuda haddana diintu waa taa jirta un iyadoo xoog badan oo ilaahay subxana wa tacaala nasrigiisa haysata baqaءu hada الdiin waa daliilu calى صalaaxiyatihi likuli qowm fi kuli zamani wamakan inay diintan ilaa qiyaami saaca jiraysaa waxay daliil u tahay inay tahay diin qolo walba ku haboon qolo walba anfacaysa wakti kasta oo la joogo iyo meel kasta oo la joogo maaha diin wakti gaara ilaahay ugu talagalay ama dad gaara ilaahay ugu talagalay waa diin caama walihaada diin ulislaam qaabkay axkaamta u jidaysaa waa qaab baqaageeda ilaa qiyaami saaca u markhaati furaya oo laba dariiqay diintu u martaa fi tashriic اaxkaam ariiqa alula atansiis cala اlxukm xukumkii si gaara loo sheego magaciisa lagu sheego sida ribadii oo kale waxala allahu lbayca xarama الriba iyo ariiqada labaad oo wadcu qaacidati caama tandariju taxtaha juز'iyaat laa tanxasir in la dejiyo qaacido guud oo ay hoos imanayaan afraad fara badan oo aan la tiro koobi karin oo ilaa qiyaami saaca iska daba imanaya sida qawaacidda markaa shanta ah ee alqawaacid alkubra alfiqiya la ihahdo o ay ka mid tahay laa darara walaa diraar bayda caam wax kasta oo dararkiisu barax tiran yahay ama uu haalib iyo raajix uu yahay inuu xaaraan yahay bay qaacidaas tusinaysa goortu doonaya shaygaasi ha soo baxo magacuu doonayana ha lahaado waana dee nasu xadii laa darar walaa diraar ibnu maajiyo wariyeen sanadkiisuna xasayay marka haddaad dilanu dee sigaarka xukunkiisu waa maxay dhakhaatiirtaynu weydiina oo bal sigaarka ka warrama waxtarkiisa iyo waxyeeladiisa dee waxtarba mala bay ka odhanayaan waxyeelun buu leeyahy intaasoo milyan baa sanadkii sigaar cabista u dhinta demaana qaacidada hoos imanay laa darara walaa diraar aayadduna qaacida way tusisay ilahay uri yasaluunaka can ilkhamr walmaysir qul fiihima imu kabiir wamanaaficu linnaas waismuhuma akbaru min nafcihima wax kasta oo dararkiisu nafcigiisa ka badaya inuu xaaraayin shardi maha sheegay magaciisa la sheego hada daliil qawiyu yuؤayidu baqaءa hada الdiin ila hadday diintu tay mid in kooban un ka hadashay oo deetana intaasi dee marka waktigeeda la dhaafo waktiyada ka dambeeya wixii soo baxa aan xal u hayn dee ma diin shaqaynaysa ilaa qiyam saaca may noqoteen wahada kani diinuhu nabiga alayh isalatu salaam diintiisii weye ay alladii beyna yadayk tan ku hor taalla waa diintii ilaahay nebi maxamed uu ku soo dejiyey oo saxaabadu ay nebiga alayh salaatu wasalaam ay ka barteen saxaabaduna ay dhaxashiiyeen oo ay gaadhsiiyeen dadkii ka dambeeyey xataa wasala ilayna ilaa inagana soo gaadhay macnaheed waxa weeyaan addiinu lam yatabadel walam yataayar ila saynu sheegana waa maxfuude isma bedbedelin waa diintani waa lagu soo dejiyey lafteedii qur-aanka cid wax ka bedeli kartaa ma jirto inaa naxnu nazalna dikra wainaa lahu laxaafiduun xadiidkana xafid allahu bihi rijaal ilaahay rag buu ku ilaaliyey juhuudda iyo dadaalka ay galeen aada la yaabayso xadiidkii baa la diiwaangeliyey raggii axaadiida soo wariyey o dhan baa la diiwaangeliyey nin walba tixraac baa lagu sameeyey xaaladiisa xagga xifdigiisa iyo xagga amaanadiisa iyo cadaaladiisa mar alla marka xadiid aragto tarjic ilaa kutub alxadiid fatajmacu uruqahu wa asaaniidahu waxaad jamcinaysaa xadiidka sanadada kusoo aroro dhan deetana waxaad eegeysaa raggii asaaniidda ku jiray wakutubu waxaad ula noqonaysaa ataraajim kutub jarx watacdiil ayaad ula noqonaysaa saad eegeysaa miyay iskhilaafeen kuwa iskhilaafay sidee ay u kala xoog badan yihiin xifdan wa cadaalatan deetana markaa sida xadiidka inuu saxiix in kale aad garanaysaa waana de ariiqat lahbaar ayuun baa la marinaya waxyaala yaabka waxaa kamid a ah kuwan axaadiida nebiga alayh isalatu salaam diida qaarkood oo qaar aanay xawl alislaam ba ahayna malaaxido iyo zanaadiqa ay yihiin waxay ku odhanayaan kun iyo afar boqol oo sameood ka hor war la yidhi sidee loogu kalsoonaan karaa inuu yahay war sax waxaa su-aal baynu weydiinaynaa ciise horti warkii la yidhi soo ka buwaagta idinku qoran ead rumaysanaysaan isagoo weliba aan asaaniid saxiixan aan lahayn kuwan malaaxidade aada daba socotaan waxay yidhaahdeen kuwoodii dhintay ee in badan idinka idinka horreya addunyada ku soo gaadhin soo idinkan rumaysanaya eele buuggii hebel qoray waxaasaa ku qoran ee ka qaadanaya tani waaba mu-ayada min allah akhbaarta nebiga laga soo wariyey xagga ilahay bay taayiid ka haysataa ta kale waxa akhbaar aada rumaysanaysaan oo dhan loogama shaqayn sida xadiidka nabiga caleyh isalaatu wasalaam looga shaqeeyey laa khayra buu yihi khayr yanaa mawjuudu mid jira maaha ilaa hadduu jirana dalla wuu tusiyey nebigu alummata ummadda caleyhi khayrkaas walaa shara sharo mid jira maaha ilaa hadduu jirana xadarahaa ummadda waa uga digay minhu sharkaas khayrku waa ismun jaamicun likulli maa fiihi manfacatu lilcabdi fii diinihi wa magac uu hoos imanaya wax kastoo addoonka waxtar diineed ama adduunye u leh sharkuna waa didkiisa waa ismun jaamicun likuli maa yaduru alcabda fii diinihi aw dunyah waa magac hoos imanaya wax kastoo addoonka dhibaya xagga diin ahaan diinta ka dhibaya ama xagga adduunyada nebigu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa inuu khayr oo dhan u sheego u tuso oo u tilmaamo shar oo dhan uga dega uga diga xaqa ilahay uu ku waajibiyey bu aha isaga iyo rususha kalaba bdliil ma fi muslim min xadiiثi cabd لlahi bn cmr bn caas can rasuuli الlah anahu qaal inahu lam yakun nabiyu qablii ila kana xaqa عalayhi an yadula umatahu calى khayri ma yaclamhu lahum wayundirahum shara ma yaclamhu lahum yaani nebi kastoo iga horreeye waxa waajib ku ahayd inuu ummadiisa tusiyo khayr wuxuu ogyi shar wuxuu og yahayna inuu uga digo nebiguna calayhi الsalaatu wasalaam waajibka ilaahiga ah sidii ugu dhammaystirnayd buu uga soo baxay xaqaana wuxuu u guday sidii ugu wanaagsanay saxaabaduna nebiga markhaati bay uga noqdeen in uu dadka khayr oo dhan tusay u sheegay shar oo dhanna uga digay abu dar wuxuu ihi sida axmed musnadkiisa ku wariyey tarakana rasuulu llah wamaa طaa'irun yatiiru bijanaaxayhi ilaa cindana minhu cilmun rasuulku wuxuu naga tegoo geeri naga kaxaysa iyadoo shimbir kastaoo baalashiisa ku duulaya xataa cilmi uu nooga sheegay yaanaa cilmiga nebiga laga hayo almutacaliq biuyuur wuu badan yahy intaasoo axaadiid baad arkaysaayo shimbiraa ka hadlaya aada bay u tiro badanta annaha can kuli dii naabin min asibaac wa can kuli dii mikhlabin min auyuur shimbiraa maxaa la cuni karaa xalaala maxaase aan la cuni karin oo xaaraana xadiidkaasaa sheegay muslim saxiixiisa ku wari tawakulka shimbiruu nebigu ka warramay kama fi tirmidi low anakum tatawakaluuna cala allahi xaqa tawakuli larazaqakum kama yarzuqu اطayr markuu arkay nebigu alayh isalaatu wasalaam shimbir dadka dul duulaysa oo marba kusoo dhawaanaysa man afjaca hadi biwaladiha buuri waryaa ilmaheedii kasoo qaatay soo qof baa dhasheedii soo qaatay u celiya buuri nebigu alayh isalaatu wasalaam wahaakada marka macnaheed waxa weeye wax walba rasuulku cilmigu nooga sheegay nin mushrikiinta kamid ah salmaan ku yihi kama fii muslim qad callamakum nabiyukum kula shay xata alkhira'a nabigina wax walba wuu idin baray xataa sida loo xaaje gudanayu idin baray faqaala ajal haa buu ihi laqad nahaana an nastaqbila alqibla liqaayatin aw bowl waa runtaa xataa sida loo xaaje gudanayuuna baray wuxuu noo diiday inaanu qiblada ula jeesano kaadi ama saxaabe oo an nastanjiya bilyamiin ama inaan miig ku istinjooni oo an nastanjiya biaqala min alaaata axjaar saddex dhagax ka yarana ku istinjoonu noo diiday ow an nastanjiya birajiicin aw bicadmin inaanu ku istinjoonno saalo ama lafna waa noo diiday ka war diinta ka hadlaysa siaad musqusha u geli lahayd iyo si aad u istinjoon lahayd ma u malaynaysaa wax kale oo noloshaada intaa ka muhiimsan wax kaloo noloshaada ka midoo intaa ka muhiimsan inay baylihinayso oo aanay xukum u sheegahayn wa fii hada raddun cala alcalmaaniyiin waxay radin ku tahay calmaaniyiinta leh diintu nolosha inooguma filo inoo maareyn karto marka aynu iyada ku cibaadaysanno nolosheennana inagu aynu maaraysanno say inala noqoto aynu u maaraysanno haddii aynu iskhilaafnana cod aynu ku kala baxno oo wixii loo bataa waxa saxdaa ha noqdo cidda laga batana hadalkoodu ka khaladka ha noqdo radin miyaanay ku ahayn nebiga calayh الsalaatu wasalaam ka hadlaya kayfiyat dukuuli اlkhalaa kayfiyat qada kayfiyat اljuluus liqadaءi اlxaaja kayfiyat اlistinjaa ma u malaynaysaa wax kale oo noloshaada ka mida oo kaa ka muhiimsan inaanu ka hadlahayn abada abaraanina wuxuu ku wariyey fi lmucjam alkabiir can abi dar inuu nabigu uhi maa baqiya shayءu yuqaribu min aljanna wayubaacidu min annaar ilaa waqad buyina lakum wax kasta oo janno idiin dhoweyn inaad gashaan sababa idinku noqonaya iyo wax kastaoo naar aad kaga badbaadaysaan oo idinka fogeynaya waa laydiin caddeeyey wax laga tegay ma jiro wlkhayru buu hi khayrka aladii khayrkaasoo dalla caleyhi nebigu uu dadka tusiyey atawxiidu wey waa tawxiidka wajamiicu maa yuxibuhu llah wayarda iyo wax kastoo ilahay uu jecel raalli u ka yihi washaru sharka aladii sharkaasoo xadara minhu rasuulku ummadda uga digay ashirku wey iyo wa jamiicu maa shay dhammaanto yakrahuhu allah ilaahay uu necabyo wa yaabaahu ilaahay uu diiday wuxuu musanifku jumladan ku sheegay khayrka uu nebigu calayhi salaatu salaam ummadda tusiyey inuu yahay marka koobaad towxiidka towxiidku sheegay ibtidaaan waayo liannahu waa aslu اdiin wa asaasuhu aladi laa yaquumu اdiinu ila bihi oo asalka iyo seeska diinta oo diini aanay la-aanti kadibna muxuu ku xigsiiyey sharaa'icdii kale wajamiicu maa yuxibuhu llahu wayardaah wuxuu ilahay addoomaha amray amra iijaabin aw amra istixbaabin oo uu ku waajibiyey ama u suneeyey lanna waa farcu tawxiid tawxiidku asalkii kuwaasina waa faraci wey wax kastoo ilaahayna amru inagu waajibiyey ama inoo suneeyeyna waa wax ilaahay raalli kayo uu jecel yahi ilaahay baa yidhi wain tashkuruuhu yardahu lakum wain tashkuruu yardahu lakum haddaad ilaahay subxana wa tacaala u shukridaan ilaahay raalli buu idinka yihi marka shukrigana halkan waxaa looga jeedaa iimaankii iyo aacadii oo dhan sida ibnu jariir tafsiirkiisa uu ku sheegay waxa ilaahayna amray ilahay inuu jecel yahayna waxa tusina xadiid lqudsiga bukhaari wariye can abi hureyra ilaahay wuxuu yihi wma taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima iftaradtuhu calayh addoonkaygu iguma soo dhawaado waxaan ka jecel waxaan ku faral yeelay wuxuu ilahay nagu faral yeelay jecelyahay soo markasta wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binawaafili xata uxibahu addoonkaygu kama suulayo inuu igu cibaadeysto sunayaasha ilaa aan jeclaado kadibna dhinacii kale ayuu musanifku raxima llahu tacala tilmaamo o ah manhiyaadka waxaa dadka loo diiday waxaanuu tilmaamay waxa dadka loo diiday waxa u weyn ee u dhibaato badan fii diin الnaasi wa dunyaahum inuu yahay shirkiga kadibna baqiyaة اlmanhiyaat min almuxaramaati wاlmakruhaat kadibna waxyaabaha kale dadka loo diiday xaaraan iyo makruuhba leh wallahu subxanaه wa tacala aclam salى اllah alى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi aجmaciin